intaa kadib wuxuu u gudbay goormaa udxiyadii la gowracayaa oo waqtu dabxi xilliga gowracu min waqti salaati اlciidi xilliga salaada ciidda laga bilaabo weeye ilaa guruubi shamsi ilaa qoraxi ay ka dhacdo min aakhiri ayaami tashriiqi saddexda maalmood ee hilbawaradka la yidhaahdo maalinta saddexiyo tobnaad ee ugu dambaysa bisha dilxija bishu waa bishii carafa subaxa lagu sheegaya waa tobankii maalinkii tobnaad subaxii ilaa maalinka saddex iyo tobnaad galabtii qoraxdu dhacdo ayay joogtaa halkan daba waa laba masale masalo waa bilowga waktiga waktiga bilowgiisu min waqti salaati ciidi ay leeyihiin asal ahaan fuqahadu sida ay u qoraan waa sax waa sida ay sheegeen wey waxaa laga yaabaa inaad inaad tiraahdo muyiraahda min bacdi salaati alciidi maa la dhaho maadaama nabigeena ay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam man dabaxa qabla salaati falyucid ha soo celiyo mid kale ha gowraco waman dabaxa bacda salaati faqad tama nusukuhu gowraciisa waa dhamaystirmay oo ninkii abuuburdo ahaa ee u yimid oo rasuulka ilaahay horeybaa subxii usoo gowracay uu yihi mid kale gowrac soo saar nabigu ma dhihin fuqahadu maxay u yidhaahdaan min waqti salaati اlciidi may dhahaan min bacdi salaati اlciidi macnaha ay laaxidayaan ay milicsanayaan fuqahada shaaficiye fuqahadu muslimiintu cumuuman ereygan ay aada u cabiraane waa waxaa weeye waxaa dhici karta meesha uu qofku joogo inaan ciidba laga tukan dadka xujayda ah maalinka yowmulcaashirka ee minee la dhagax tuuranaya aada loo dhinto horta yaaba salaatulciid waqti u hela goormuu qofku haddaba hadyigiisii gowracayaa bacda salaati alciidi haddaad dhahdo oon salaad ciidi aan la tukanba isagiiyo dadkiisii muxuu samayn waxaa kaloo ay ku leeyihiin qofka waxaa dhici karta meesha uu joogo inaan ciidba laga tukan sabab kastaba ha keena cabsi baa keentay aqoon yaraan baa keentay waxaa keentay inayna dadkii meelay ku tukadaanba haysanin baa keentay sababo badan baa keeni kara haddaan salaadba meeshii laga tukanin goorbay udxiyadii gowracayaan haddii meesha salaad laga tukanaya asalka daahirka nasku waa bacda salaad in la gowraco laakiin waqtibay soo gashaa xilligii salaada ciidda in qadar la tukan kara waktigeedi intuu galay qadar la tukan kara uu dhaafay bay waktiga udxiyada gowriceedu asal ahaan soo gashaa laakiin meeshii laga tukanayo in salaada lasoo tukada ay waajib weeye intaan wax la gowricin ama waktiga dhammaadkiisa nabiga ka suganta calayh salaatu wasalaam duruq can jamci min asaxaaba laga wariyey inuu yihi ayaamu minan ayaamu aklin wa shurbin wa dabxin maalmaha minaha saddexdaa kow iyo tobanka iyo labaiyo tobanka iyo saddex iyo tobankuba waa maalmo la cuno oo la cabo oo wax la gowraco soon iyo waxyaabahaasaan la ogolayn ilaa qofkii mutamatica ee hadi waaye maahane wayustaxabu waxaa sunna ah cinda dabxi marka la gowracayo khamsatu ashyaca shan arrimood baa sunno ah in lala yimaado kow atasmiyatu in bisinka loo qabta waa sunna bisin loo qabta dabiixada la gowracayana cashirkii horeynu kaga soo hadallayoo fuqahadu shaaficiyadu waa sunnay qabaan waxay ku saleeyeenna horay baynu usoo marnay waasalaatu cala anabiyi sala allahu alayhi alihi wasalam iyo nabiga in lagu saliyo masalada markii xoolo la gowracayo guud ahaan ama udxiyo la gowracayo nabiga ha lagu saliyaa sala allahu calayh waali wasalam wax daliiloo muctabara ah uma arag intaan dib ugu noqday fuqahada shaaficiyada kutubtooda maanan arag masaladaa inay sunno tahayna bayna almadaahibi alarbacati fuqahadeena shaaficiyadaa la keliyoobay saddexda madaahibta kalaa lama qabaan masaladu marka daliil ma laha istixbaabku iyo sunanimaduna waa xukum sharci ah oo daliil u baahan marka masaladaa madhab ahaan masalo jirto weeyo madhabku qabo laakiin daliil ahaan masalo daciifahoo aan wax daliiloo muctabara cuskanin weeye ku daritaanka meesha ay ku dareen arrinka saddexaad wastiqbaalu lqiblati neefkii qiblada in loo jeediyo qola habeen weydiita weydiiyeen waxaan ku ihi manhaaj laba hor ordee iyadaa soo socotee suga kitaabka manhaajka la yidhaahdo isagaaba kuu keeni waxaad rabtee waxba hor ordinoo hor cararin qiblada neefkii loo jeediyo inay sunno tahay intaan garanayo wax nas oo asaxay oo marfuuca ma jira laakiin wax daciifa jira waxaa jira xadiis jaabir laga wariyey oo sanadkiisa dacfi uu ku jiro in nabigu calayhi salaatu wasalaam laba neef oo ariya uu ku udxiyaystay maalin ciideed jaabir marka wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yidhi xiina wajahahumaa labadii neef markuu qiblada u jeediyey wuxuu yidhi xadiidka sanadkiisu waa daciifo nin majhuuloo abu cayaashin mucaafiri almasri la yihahdaa ku jira xadiidka daciifka ah baa waxay ku xoogeeyeen aar ka sugan cabdilaahi bni cumar radi allahu canhuma wa oo cabdirasaaq fii musanafihi bisanadin saxiixin uu ku wariyey oo uu leeyahay ibnu cumar kaana yakrahu akla dabiixatin dubixat ligayri lqiblati ganaaf loo gowracay jihada qiblada waxaan ahayn wuu dhibsan jiray inuu cuno aharkaa ibnu cumar ka sugan iyo xadiidkaa daciifkaa ah intay waxoogay isu geeyeen ba waxay yidhaahdeen saxaabi khilaafayna ma hayna ibnu cumare qibladaa inay sidaa tahay baa fiicane sidaa ku daaya bale istixbaabka fuqahadeenu halkaasi ka keeneen raggii taabiciinta laakiin masalada way isku qabteenoo qaarna waxay yidhaahdeen waxaa culinay dhihi jireen sida moxamed ibni siriin ee rag la mid ah qaar kaloo cataa iyo ibraahim inakhaci ay ka mid yihiinna intii la weydiiyee neefaan qiblada loo jeedini markii la gowracaya ma la cunayaa baa waxay leeyihiin oo oh, maxaa dhiba maxaa dhiba oo ku jira marka calaa kulli xaal istixbaabaad shaaficiyada hadday kugu dareen dhinac kale haddii loo jeediyo waa xalaalo waa la cuni karaa bay ka dhigan tahay watakbiiru allahu akbar in la yidhaahdo nabiga ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam inuu dhihi jiray bismi illaahi wallaahu akbar markii uu gowracayo waducaau in la ducaysta bilqabuuli aqbalna isna nabigeena ay ka sugan tahay inuu dhihi jiray allaahumma taqabal min muxammadin wa aali muxammadin wa min ummati muxammadin ka aqbal marka mas'aladaa salliga nabiga unbaan shanta meel sal ah oo ay salka iyo dabada ku haysa aanaan ka helin xataa mutaawalaadkii fiqiga shaaficiga masalada sidaa unbay u sheegaan taliyo shuruuxdoodu laakiin wax xujiya daliila waa cuskisiin waayen intii ka arkay intaa haddii xoolihii la gowraco xoole haddii la gowracay waa in la cunaa maxaa cunitaan kaaga banaan neefkii udxiyadeed gowracday walaa yaakulu lmudaxi ninka udxiyada gowracay ma cuni karo shay-an waxba oo min aludxiyati almanduurati udxiyadii nadarka ahayd ah wayaakulu wuu cunaa min aludxiyati udxiyada almutaawici bihaa uu sunaysanayey waxay udxiyada aad gowracday haddii nadar iyo sharad aada soo gashay uu jiray oo ilaahay taa hadduu yada taasuu igu leeyahay xoolaan gowrici aad tiri ma cuni kartid waayo waajib bay ahayd sadaqaadka waajibka ahna aduu inaad wax ka qaadata lama ogola waana fuqahada shaaficiyada iyo waxaa isla qaba xanafiyada laakiin maalikiyada iyo xanaabiladu waxay leeyihiin wax daliiloo xaaraantinimeynayana lama arko nabigu adaaxida si cumuumuu u sheegay wax laga cuni karo ama adaaxida cumuuman in la cuni karaay qur-aankaa sheegay sooma wlbudna jacalnaahaa lakum min shacaa'ir illaahi lakum fiihaa khayru fadkuruu sma allaahi calayhaa sawaaf faidaa wajabat junuubuhaa fakuluu minhaa hadday dhacda neefkii taagnida geeli lagu bireeyey fakuluu minhaa cuna in la cuni kara waa la gartay nabigana waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu sanad sanadada kamida uu yihi udxiyada aada gowracdeen saddex maalmood ka badan gurigiina waxba kagama soo hari karo sadaqaysta saddex maalmood ka badan sanadkii dambe buu nabigu wuxuu ku yihi waxaan idinka reebay sanadkaasaa idin lahaa min ajli daafati waxoogay baahi baa jirto oo dadku way baahnaayeen marka dad kale wada gaarsiisaan baa rabay hadda haddaad rabtaan fakuluu waacimuu acimuu qayb cuna qaybna dhigta haddaad rabtaan oodkac ka jarta qaybna masaakiinta sadaqaysta oo bixiya marka udxiyadii qayb ka mida intaad la soo harto dee hataa waad dhigan kartaayo haddaad odkac ka goosanaysiiyo waxaad samaynaysaa aday kuu taallaa iyo daad si kale u kaytanayso marka in laga cuno wayba fiican tahay oo nabigeenna sal allahu alayh wasalam udxiyadiisii hadyigiisii buu cali markuu kaga soo tegey qayb isna gowracay qaybna cali soo biree uu yidhi ba wuxuu kula dardaarmay mid walbana waxooga intaad ka soo qaaddo dheri noogu rido aan cunno inoo soo kari marka wax laysku dardaray hilib laysku dardaroo xoolo badan laga soo googooyey baa loo keliya nabiga sala allahu alayh alih wasalam walaa yabiicu ma gadi karo min aludxiyati udxiyadii wax kamida ay shay-an wax ma gadi kartid udxiyadii sadaqada ahayd eed ilaahay dartii u gowracday ma iibin kartid hilibkeedaadan iibin karin haraggeedaadan iibin karin wax kamidana ma iibin kartid nabigana sal ala slam waxaa ka sugan inuu yihi man baaca jilda udxiyatihi udxiyadiisa harageeda ninkii iibiya falaa udxiyata lahu waxba kama asixin udxiyadiisi inaa wada sadaqaysataa la rabaa waxaa kaloo nabiga ka sugan calayh salaatu wasalaam inuu cali markuu udxiyaadka gowrac yii amray siduu cali sheegaya nabiga ay amray buu leeyahay inaan qaybiyo juluudaha hargaheeda inaan bilaash ku qaybiyo rayadii saarayd iyo rarkiina aan qaybiyo markaasuu nabigu wuxuu yidhi buu yidhi kuwa ka shaqaynaya geela qalayana ee hilbaha harag bixinayana waxba kama siin kartid annagaa ijaarkooda naxnu nucطiihim min cindina annagaa siinayna waayo ijaar haddaad u nooc beeca wey sooma ijaarkii nooc beeci kamida wey marka lama ogola udxyada wax kamida in la iibiyo wayucimu lfuqaraa fuqaraduu siinayaa quudinayaa iyo walmasaakiina dadka baahan masaakiinta iyo dadka baahan buu siinayaa qur-aankaana sheegayo markii la yidhi fakuluu minhaa maxaa ku xigay wacimu lbaa'isa alfaqiir qofka dhibaataysan ee baahan siiya cuntada ha cuno ilbaha ka dhargo hadda xilli xaramka la joogo intii wax cuna la waayo oo la hagaajiyo waa ka la soo diree dunida loo qaybiyo hilibkii marar badan waa damba soo gaaro maaqana weli inaad cunteen hilibkii noocaas ahaa oo kaleete waalcaqiiqatu mustaxabbatun caqiiqadiiyo wanqalka ayuu ku saabsan yahay baabkana cumuuman guud ahaan fuqahadeennu udxiyada iyo wanqalka way israaciyaan sababtoo ah neefka udxiyada gelaya oo uu neefkaa sifaadkiisa laftooda markuu caqiiqana gelayo saa darteed bay axkaamtooda isu raaciyaan walcaqiiqatu caqiiqadiiyo wanqalku mustaxabbatun sunno weeye sunanimada fuqahadeennu shaaficiyada iyo xanaabiladu way isla qabaan maalikiyaduna kama foga xanafiyada iyagu waa bay leeyihiino xataa baabulmustaxabaad iyo sunan ma gaarsiisana iyagoo xoogay baaba yar durkeenba waxaa loo daliishanayaa xadiidkii samurata bni jundub ee saxiixa ahaa alghulaamu murtahanun bicaqiiqatihi tudbaxu canhu yowma saabicihi wa yusamaa wa yuxlaqu ra'suhu ilmaha waxaa loo haystaayoo loogu dhegan yahay caqiiqadii in laga gowraco ay ahayd wanqalkii oo maalinka toddobaad laga gowracayo loona magac bixinayo madaxana loo xiirayo masalada axkaamu axkaamulmawluud magaciisa iyo madaxxiirkiiyo maaha fasalkeenna hadda waxay naga khuseeyee waa caqiiqada keliya wailaa axkaamulmawluud iyo xuquuqdiisa iyo aadaabtana waa baab gaara iyagu leedahayoo aan halkan mowdiceedu ahayn marka wuxuu yidhi wahiya addabiixatu neefka la gowraco weeye caqiiqadu canilmawluudi ilmaha dhashay yowma saabicihi maalinka toddobaad laga gowraco waa xadiidkaas ninka la yidhahdaa samurata bnu jundub iyo kayrkiiba tudbaxu canhu yowma saabicihi uu yidhi marka neefka xilligaa la gowracayo waxaa loo gowracaa shukran lilaahi tacaala amaa lafdiga murtahanun bicaqiiqatihi macaani kala duwan bay culimmadu ku fasiraano qaar waxay leeyihiin si imaamu axmed iyo laga soo guuriyo qiyaamada hadduu ilmihii oodan ka caqiiqaynin yari ku dhinto waxaa dhici karta shafaacadu ku ergoon lahaa in laga xijaabaa dhici karta oo taa darteed u weydo qaarna waxay leeyihiin diin ahaan waxbaa ka dhinaanayo sidii ilmuhu diyaanatan ay u barbaari lahaayeen u barbaari maayaa looga jeedaa kuwaasaa ka mid ah tafaasiirta culimmada in laga gowracayaa marka ilmaha qofka ilmihii imisa neef wayudbaxu waxaa laga gowracaa cani ilghulaami wiilkii shaataani laba ari ah wa caniljaariyati gabadhiina shaatu neef ari ah xadiid caaisha iyo umu ilkacbiya iyo kayrkoodba laga warinayo in nabigu calayh salaatu wasalaam uu yihi can ilghulaami shaataani mukaafiataani laba neefoo isu dhigma gabadhana wa caniljaariyati shaatun hal neef haddaba ilmihii markaad ka caqiiqeynayso wiil hadduu yahayna waa laba neef oo ari ah gabar hadday tahayna waa hal neef oo ari ah neefkaas sifaadkiisu maxay yihiin waa shuruudii adaaxida aad ku soo martay da-da iyo inta uu ka gudayo iyo waxyaabahaan geli karin xaqiiqo geli karin waxyaabihii udxiye ma geli karaan aad ku soo martay axkaamteedii saa darteed waxba in la soo celceliya uma baahna wa lfuqaraaa buu siinayaa iyo walmasaakiina neefka hidibkiisiiyo cuntadana masaakiintiiyo dadka baahan baa la siinayaa dhowr masalo oo masalatulcaqiiqa la xidhiirta baynu ku gebagabeyn oo ku daraynaa masalada koobaadi yaa lagu leeyahay way caqiiqada wanqalka yaa lagu leeyahay masaladan fuqahadu madhabka fuqahadeena shaaficiyadu nafaqada iyo caqiiqada way kala duween waxay leeyihiin qof allaalay qofkii nafaqadiisa qofkani waajib ku noqon lahayd ilmahan yarka ah qofkay nafaqadiisa iyo biilkiisu waajib ku noqon lahaa baa caqiiqadiisa laga doonayaa waase haddii uu ilmuhu faqiir yahay ilmuhu hadduu xoolo leeyahay oo xoolo dad kala siiyeen ama looga tegay ama loo dardaarmay nafaqo waalidka kuma laha laakiin waxay leeyihin xataa xoola haddii loo dardaarmay caqiiqadiisu waalidkii uu nafaqada ku lahaa an lahaa buu ku leeyahay haddaan ka soo qaadnay ilmahan waxba inuusan haysan ciddii biilkiisa lagu lahaan lahaa baa caqiiqadiisana lagu leeyahay haddaan sunno dhahdiyo sida bacdulculamaa ay dhaheen haddaad wujuub ka cabirtaba su-aal baa halkaa ka timid qof aan nafaqadiisa lagu lahayn caqiiqaba ka samayn karaa su-aashaasi waxay aada u soo noqnoqotaa hadda markii aabbihii madadan uu noqdo ama meelo kale isaga maqan yahay ama uuba geeriyooday ee hooyadii uun caruurtii la kacaa kufayso ba waxay ku leedahay anuu caqiiqa ma ka samayn karaa fuqahadeennu waxay leeyihiin waxaad u baahan tahay idan qofkii nafaqadu ay ku waajibaysay inuu ku idno waayo istixbaabkan iyo camalkan samayntiisa isagaa iska leh isagii inaad ka samayso iskaaga tanaasulo waa inaad idan ka haysataa oo uu ku soo idnaa haddii kale ma samayn kartid masalada labaadin ku darayna waxaa weeye ilmihii haddii aan laga wanqalin ilaa uu qaan gaadhay weli ninkii nafaqada lagu lahaa markuu yaraa ma ku sii haraysaa ku yeelashadii iyo sunanimadii qowlka fuqahadeennu qowlan waaxidan waa maya kii qaan gaara isagay sunno tahay inuu caqiiqada iska sameeyo cid kaloo caqiiqadiisii lagu sii yeelani ma laha isagaa murtaha kii ahe marba hadduu mukallaf qaangaara noqday isaguna iska wanqalo wey marka waalidkaa warayso war markaa yaraa wayga wanqasheen dheh hadday maya ku dhahanood weynaatay waxun intaas ku jaabaajaabayso adiguba iska wanqal masalada kale ilmihii isagoon toddobadiiba gaarin hadduu geeriyoodo oo ilmihii dhinto waa ilmo nolol ku soo dhashay maalinkii toddobaad haddii uu gaaro caqiiqadii waa laguu leeyahay amaa sii noolaada ama ha dhinte laakiin ka hor hadduu dhintana fil madhabi waa laguu leeyahay waad bixin fuqahada qaarna way diidano waxay yidhaahdeen yowma saabicii mar haddaan la gaarin qofka laguma yeelan masaailka baraarujinta eh, badan waxaa ka mid a ah toddobadan maalmood eedna sheegaysaa yowma saabicihi maalinku dhashay ma ku jirtaa ilmuhu maalinku dhashay toddobada maalmood ma ku jiraan mise waa toddoba maalmood oo ka baxsan oo maalinka toddobaada cinda jamhuuri اfuqahaa maalinku dhashay waa la tirin fuqahada maalikiyada waxoogay ka reebay haddii waa berigii kadib dhashay ha laga daaya yiri laakiin fuqahada intooda kale jamhuurtoodu waxay leeyihin maalinka uu dhashay waa maalin u tirsanos jiro saa darteed maalinku dhashay baa kow laga dhihi maalinka ku toddobaa lagaa rabaa haddaba adigu inaad caqiiqadii iyo wanqalkii ka samayso masalada aan kusoo gabagabaynaya waxaa weeye masaa'ilka mashhuurka ah oo su-aalahoodu soo noqnoqdaan laba mas'alo isa saaran oo hal daliil loo wada daliishaday ma inaan kariyaa raashidibkii mise cayninka waan ku qaybin karaa caqiiqada sallafaheeda ma jejebin karaa mise hilibku baan hareeraha intaan ka gooyo bananoo jijibini daayaa su-aasha inaad qabteen baa laga yaabaayo qaar goconayeen masalada in la kariyo jamhuurta fuqahadeennu waxay u badan yihiin inay sunno tahay intaad kariso hilibkao dhan isagoo karsan dadka inaad gaargaarsiisa u yeertayaa iyo isagoo karsan qaybisayaaba waxaa kaloo in badanoo fuqahada kamida ah ay qabaan inaan lafaha neefka caqiiqadaa ah aan la jejibinin ee hilibka laga hooru uro hareeraheeda laga guro hadhowna lafihii inta la ururiyo si aan loo jajabinin meelahaas la geeyo waxay u deliishadeen xadiid daciifa oo fuqahada badankooda ay iska qaateen xadiidka xadiid waxaa weeye caaisho laga warinayo radia allahu canha wa ardaaha iya iyo umu kursin hadallo dhex maray bay tilmaamaysaa in neefkii wax saasaa ka gudaysiiye marka la yidhi caaisho ay tidhi balilafal neef geelama laga gowrici karaabaa laleeyahay caishaha tiri balilafdalu sunnatu alghanamu ari baa fadli badan can ilghulaami shaataani wa can iljaariyati shaatun intaa waa la gartay markaasee waxay tidhi riwaayada tuqacu iyo tubaku labadaba waa lagu wariyaa tubaku riwaayada qaarkood tuqacu juduulan walaa yukasaru cadmun yutasadaqu bihi cala alfuqaraai waalmasaakiin xadiisaasaa jiroo caaisho laga wariyeoo weliba de fuqarada haddii ayna iyagu xadiidkaada ugu sii e, dhuundureelin xadiidkan xaakim baa wariyey xaakim wuxuu le xadiis saxiix wey saxiix isnaada wey imaamu dahabi talkhiis lmustadrak wuu ku waafaqayaa waa sheegay buu leh rijaasha sanadkuna waa iqaat saas darteed bay jamhuurta fuqahadu lafnayaan la jebin hilibkana ha la kariyo caydiinka yaan lagu qaybin saasay u yidhaahdeen laakiin xadiidkan markii dib loogu noqdo oo riwaayaadkiisa la isu geeyo min qowli caaisha ma aha ee waa min qowli caطaa ibni abi rabaax sababtoo ruwaadda imaamu lbayhaqi baa fii sunanihi ku wariyey mar kale isagoo caطaa laga warinaya xadiidkii oo faahfaahsan intii hore markuu sheegay buraawili caamir alaxwal wuxuu leeyahay wa kaana caطaaءun yaquulu cataa wuxuu dhihi jiray tuqطacu juduulan walaa yugsaru cadmun calaa kulli xaal hataa cata haddii uu yihi fuqahaau taabiciin qaar ka midaa qabay sow maaha amaa cata hadalkaa inuu yihi way ka sugantahay laakiin caaisho iyo marfuuc in laga dhigo masalada wey masalada aan sugnayn walow xaakim iyo dahabi ay tasiixinayaan laakiin eh, aqsaamta awhaamtooda buu ka mid yaho ka tirsan yahay halkaasay masaladaanu u noqoto ku salaysan tahay waana masale sidaa fuqahadu ay u qabaan halkaasa ku dirina wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay halka mualifku yihi kitaabu الsabqi wالrami marka caawa cashirkeennu inshaa allahu tacaalaa baabkan oo yaraha kooban iyo qaybta dambe oo su-aalaha ah iyo hadday suuro gasho waxyabaankii aan ballan qaadoon idin tuso saddex arrimoodbu inshaa allahu tacaalaa abanayaa kitaabu sabqi warami kitaabu sabqi wuxuu kitaabkan ku saabsan yahay asabqi tartankii iyo waramyi waxganidii iyo toogbarashadii kitaabkani culimmada qaarkood raxmat ullaahi calayhim waxay ku xijisiiyaan ama ka horeysiiyaan kitaabuuljihaad sababtoo ah labada arrimood ee halkan lagaga hadlayo oo erayo badan oo kala duwan culimmadu baab iyo cinwaan ahaan ugu isticmaalaan oo arrimo asal ahaan loogu talagalay in qofka muslimkihi uu noqdo qof tababaran oo tabar iyo meelay geysaba u diyaarsan sidii hore loo yidhi dagaal labada lugood dhexdooda taraha gondaha hoostoodu ka dhashaa qofka muslimka ee dunidan joogana saynu soo marnay haddii qaacido lagu siiyey walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum dagaal lagaa dayn maayo ilaa diinta ka tagta lagu yidhi oo dhinaca kale uun dagaal inuu weligaa kugu socon laguu sheegay adigana lagu yidhi weligaa dagaalkaa ku talagaloo diyaaru ahaw oo waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna addiinu lilaah ama kullahu lilaah labada aayadood mar hadday sidaa tahay waa inuu qofku noqdaa gaar ahaan ahluljihaadi dadkuu ku waajibi lahaa ama jihaadu alab ha noqdo ama jihaadu dafci munaasabadii dooni ha keentee waa inuu qofku qof diyaarsan noqdaa waa qofku qof adadag inuu noqdaa waa qof socod iyo lug ka bixi kara inuu noqdaa waa qof waxqaaditaan iyo dagaal ka bixi kara waa inuu noqdaa waa qof oonkiiyo haraadka iyo gaajada xamili kara waa inuu noqdaa qofkani wax kastoo dagaal wax kaaga tari karaay qof u diyaarsan waa inuu noqdaa u diyaarsanidii waxaa jira dhiirigelin lagu dhiirigelinaya dadkii inay haddaba noqoto tartanka xoolaha lagu kala qaato ee lagu kala badiyo ee sharadka laysu dhigto inaanu noqonin wax maalaa yacni oon dagaal wax ka taraynin dagaalku ama keliha kuu qabsada ama ummad ahaan kuu qabsadee in afar iyo labaatanka saac askariga guriga ku nool inaad ahaato wey oo haddaad suuqa joogto nin tababaran oo suuqiisa jooga tahay oo haddaad masaajid joogto adoo tababaran aad joogto oo haddaad macallin tahay aad tababaraato masaladaana waa mabaadi mujtamacaadka iyo shucuubtu ay leeyihiin oy rumaysan yihiin wey walidaalika gurmad qaran baa la ismariyaa dunida qofka waa laba dadka intii la tababaro baa iyagoo tababaran ardaydu markay soo dhammeeyaan waxa tababarka loo geeyo hadhow waxa xafiisyada fadhiisan waxa wasaaradaha jooga waxa meelaha tacliinta jooga waa raggii ardayda soo maray ee gurmadka qaranka la soo mariyey gurmadka qaranka waa lasoo tababaray hubka si loo isticmaalo si loo kaco loo kufo si loo ordo ama soomaaliya waxaan maqli jiray xalanaa laysa soo mariyaa qofku waa inuu soo maraa tababar inuu soo qaato wey saas darteed anu qori meel laga mara ma aqaano iyo waranka si loo qabsada ma aqaano iyo qofna gacan isagama dhigi karo dee nin ku talagashan habeen iyo maalin in la soo weerari doono ama dagaal qabsan doona isma laha taas saas darteed baa si loo dhiirigeliyo dadku inay dad wada diyaarsan noqdaan oo ad adag baabu sabqi waramyi loo sameeyey asabqigu asalku waa tartan waxaa lagu tartamayaa wax dagaal wax ka qaban kara ramyiguna waa shiishkii iyo toogtii wey inay dadku waxaa qanaasiinta la wada yidhaahda ama shishyahana in lagu tartamo hebel uu koob ku qaado oo uu xoolo ku qaato oo shalad la wada dhigto oo koox koox loo safto oo kelikelin la ysu helo in la orotamo oo la yidhaahdo anaa orodka kaa dheereeya in dhagxanta la qaado oo murqaha la dhisho jiimka iyo waxa lamidkaa ah la isla ciyaaro intaba waxyaaba usuul shareicada nusuus ku leh wey taabkaasaa baabkaasaa looga jeedaa baabu sabqi waaramyi asalkuna waa wax nusuusta kitaabka iyo sunnaduba ay tilmaameen amaa qaybta dambe ee ramyiga ah nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa ku dhiirigeliyey ilaahayna qur-aanka waa ku sheegay subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi waacidduu lahum ma staطactum waxaad awooddaan u diyaarsada min quwatin awooda wa min ribaai اlkhayli iyo fardihii oo la layliyo oo heegan ku jira quwadii buu nabigu fasiro sal slam wuxuu yihi alaa ina alquwata aramyu quwadiiyo xooggu waxa la tuuro weeye hadda dagaalkiiba gacan waa ka tegey waa la ordaana xeeladaysi iyo kala jiirayn uun maahane wax la tuuruu noqday alaa ina alquwata aramyu alaa ina alquwata aramyu alaa ina alquwata aramyu saddex jeer nabi salaam mar kale wuxuu yimid saxaabaduu la hadlaya maalin kale wuxuu yidhi niman yahow idinku xoogna waad orodaan waxna waa la ganaa wa an tarmuu axabbu ilaya inaad ganitaanka iyo shiishka iyo toogta barataan baan ka jeclahay buu yidhi waxyaabaha kale o dhan bal sharcigu wuxuu tilmaamay nabi cala salaam inuu dembiilo yahay qofkii intuu barta toogtiiyo shiishka aan waxna ku qabanin iskana dayaco halmaamo soomadan maqli jiray qur-aanka ninkii xifdiya halmaama baa waciid loo sheegay nabig ala slam wuxuu hi xadiid laga warinaya cuqbata bni caamir oo imaamu muslim fii saxiixii ku warinayo man cullima ilaahay bara toogtiiyo shiishka kadibna iska daaya falaysa minaa naga mid maaha naga de nin dagaal iyo wixii nusuustu sheegtay uba diyaarsan maaha intaasoo dhan waxay tilmaamayaan in la dhiirigeliyey wabittaali dhiirigelintii waxaa ka mid ah in wax la shiishoo la toogto marka la tooganayo si dadku ugu tartamaan xataa waxaa sharcan bannaan tiimam in la sameeyo oo kooxo la sameeyo oo koobab la dhigo oo lagu tartamo toogta shiishka arrintaasi waa arrin waxgal ah oo mujtamaca iyo nabadgelyadoodii iyo difaacooda waxtar u leh arrintaasi arrin qiimo badan weey arrinta tartanka iyo orotanku tartanku siyaabo badan buu noqon karaa in dhagax la qaadqaado ay noqon kartaa ama hal gacan ha lagu qaado oo ha lagu hinjiyo ama labada gacmood ha lagu qaado waxaan u malaya waxyaabaha jiimkaa birahan la qaadqaadaya dhagaxa asal u ahaa arrintaana xadiid waxaa jira markii riwaayaadkiisa laysku uruuriyo aan filaya xadiid xasan ama saxiixa inuu gaari karo wuxuu tilmaamayaa imaamu lbayhaqi baa fii shucabiiliimaan ku warinaya in saxaabi la yihahda cabdiraxmaan ibni cajlaan baa wuxuu leeyahay nabigu wuxuu soo maray calayhi salaatu wasalaam mara biqowmin yarbacuuna bilaxjaari dhagaxa afar afar u qaadaya ama afar afar jeel qaadaya markaasuu wuxuu yidhi maa haada markaasay waxay yidhahdeen muxuu yahay waxaanaad samaynaysaan kayaga xoogga badan ee murqaha adag baanu istijaabinaynaa baa la yidhi haadaa lilashidaai marka waa sababta uu ku yimid xadiidka ah ashadiidu alladii yamliku nafsahu cinda algadab oo asalkiisu min xadiidi abi hurayra bukhaari muslim ku yaalla baa min asbaabta uu ku yimid bay riwaayadaa caddaynaysaa isaga keliya ma ahane camr ibni sacd bn abi waqaas oo taabici ahaa isna waxaa laga wariyey mursal saxiixulisnaada ah, oo ibnulmubaarak fi zuhdi ku wariyey ibni wahmna fi ljaamici ku wariyey abuu cubaydna fi lhariib ku wariyey sanadkiisuna saxiix yahay wuxuu leeyahay sidoo kale nabigaa soo maray calayhi salaatu wasalaam qoruu soo maray dhagxan kala jiidanaya riwaayadka qaarkood waxay leeyihiin dhagxan xambaarayuu soo maray markaasu wuxuu yidhi waa sidee markaasa waxay yidhahdeen xoogga iyagaan ku tijaabinayna saan u kale xoog badanna sidoo kale qisadaa waxaa shabaho oo tilmaamaya ibnu cabbaas inuu soo maray waa isagana sida abu cubayd warinaye inuu soo maray qolyo iyagana dhagxan qaadqaadaya oo uu leeyahay waa sidee markaase waxay leeyihiin ku xoogga annagaan ku tijaabinaynaa markaasuu wuxuu leeyahay nabigoo saa yiri baan maqlay sala allahu calayh aalihi wasalam riwaayaadka marka la isku ururiyay waxaana jeenayaa xasan inay gaarayaan arrintaasi waa arinta xoogga iyo murqaha in la dhiso oo qofku wax culus qaadi karo qof adag uu noqdo baa loogu talagalay wa min hunaabaa ragga waxaa laga xaaraantinimeeyey can lubsilxariiri dharka xariirta inay xirtaan xariirtu jirkay jilcisaa dumarkaa loo ogolaaday laakiin ragga waa laga mamnuucay oo jir markii saa cidiba loogu taabtay xag mayoo dhiigaya horta yeelo yaa ku yidhi nin inuu dhidido dagaalu diyaar waa lagu ogaaye hala seexdo yaa isku ogaan tii baa loo tartamayaa saa darteed caqdiga musaabaqadu aladharu fi lmadhabi waxaa weeye caqdi laasim a ah weeye qofkii ciwadka iyo jaa-isada iyo hadiyadda abaalgudkeen uu bixinaya ballan qaaday haddii hawshii tartanka la bilaaba kama noqon karo laakiin dadkii waan gelaynaa yidhi way ka noqon karaan saas darteed buu wuxuu ihi watasixu waxaa asaxaysa almusaabaqatu in la tartamo cala dawaabi gaadiidka waalmunaadalatu in la toog dhigto bisihaami warmaha iyo fallaadhaha iyagaa hubkii la isticmaalayay ahaa dawaabtuna iyagaa gaadiidkii ahaa idaa kaanat ilmasaafatu hadday tahay macruumatan mid la yaqaano wa sifatu lmunaadalati qaabka loo toog baranayana macruubatan mid la yaqaana ay tahay tani waa shuruudu sixadii laakiin sixaa asaxaya almusaabaqatu cala adawaabi waxaa sidoo kale asaxaysa almusaabaqatu cala alarjuli oo nabiguba xilligiisa calayhi salaatu wasalaam gaadiidkana waa tartansiin jiray oo gaadiidka ugu qaalisanee lalahaa farduhu ahaa fardaha waa la tartansiin jiray weliba noocyada farduhu ay yihiin baa la kala qaadqaadi jiray mar waxaa la leeyahay nabigu wuxuu tartansiiyey bayna alkhayri alatii udmirat fardaha la boglaalay farasku hadduu iska joogo oo iska cabo oo iska cuno orod badan ma yeeshay yidhaahdaan maalinka safar iyo orod dagaal loo diyaargaroobayo dhowr maalmood baa lagu yareeyaa cuntada iyo cabitaanka boggiisaa kor u laalmaya jirkiisana qoyaankii dhacaankii badnaabaa ku yaraanaya wuxuu noqonayaa mid ordi karoo dhagaxa iyo iyo waadiyadiiyo tooga jeeli kara laakiin isagoo maalin kasta cabi jiray oo jirkiisiina aada u qoyaya calooshuna weyn tahay haddii hala ordo la yidhaahdo durbo wuu neefoon halkanuu durbe dhididyo labadaa intuu dhidid ka sii daayo buu meel laba gaari waaye haddaba fardaha loo diyaariyey maalmaha inay orod galaan ee cuntada iyo cabitaanka lagu yareeye calooshoodu mirad bogoodu kor u laalmay gaar buu u soocayoo iyagu tartansiiyey kuna tartami kara haddaba nabigu ma tartansiinin faras loo diyaariyey orod iyo mid iska fadhiyay oan orodba loogu talagelin waayo waa iska garantii mid ka badinaya tartanna waxaa gala laba nin ama laba gaadiid oo laleeyahay talow kee badin doona haddiiba sallahuba ka badinaya musaabaqadaasi ma asaxda sharcan haddaad tidhahdaa faras iyo geel baan tartansiin ama faras iyo dameer baan orotansiin aad tidhaahdo waxaa lagu leehay sharcan ma banaana laba farasta orotansiin oo weliba isku qaaba weliba ragga fardaha yaqaana waxay dhihi jireen dhinaca loo orotamayay ku xihantah ma qoraxdaa laga hortegayaa gelin dambe gelin hore kay noqotaba ma dhul jilcisan baa lagu ordayaa ma dhagxan baa lagu ordayaa fardaha noocyahooda way kala leeyihiin fardaha waa la kala jecel yahay qoraxday ku kala fiican yihiin qaar qaar kulaylkay ku fiican yihiin qaar dhulka dabacsan bay ku roon yihiin qaar dhagaxay ku fiican yihiin daraggii fardooleyda ahabaa kala yaqaaneen markii la kitaabuljihaad markii baabkan laga hadlayo fardaha iyo midabadoodii iyo asnaaftoodii iyo kutubta mutaawalaadkaa ka hadlaan iyo say isu qaabqaban karaan isu qaabili karaan calaa kulli xaal fardaha waa lagu oratamay xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo nabiga xilligiisa lagu oratamay lug oo salamata bn akwac radi allahu canhu wa baa wuxuu ahaa nin aada orod badan oo dheereeya fardaha faraska laleeyahay ma dheereeyaa salaamaa lagu tijaabin jiray faraskii salaamatamilakuca la ekeeya ama uu ka badin waayo waa faras dheereeya saasay ahaan jirtay saas darteed fardaha dadka dimbe ilaahay waxbuu siiyaa u hibeeyaa markaasaa geel muslimiinta oo la dhacay oo raggii dhacay farda ay wateen baa intuu ka daba orday isagoo lugaynaya oo ciidankii iyo fardihii dhaafay buu sii celceliyle lagaga soo gaaray waa sii celcelin jiray anagu ma arag laakiin niman caruurtu dhalay arkay ba waxaa laygu yidhi isagaa fardaha lagu tijaabin jiray ninbuu dadku dhalayna waan arkay hadda galabtana waxaan arkay qolyuu awow awowu ahaa awo hooyo ahaa baan galabta arkay waxaa la yidhi isagaa lagu tijaabin jiray kow xoolaha la kala dhaco inay meel dhow sii socdaan iyo in kale isagaa intuu orduu saxaradiiyo kaanida soo qaadi jiray inta ay gaareen soo ogaan jiray marka dadka qaar bay waxbuu ilaahay u hibeeyaan orodkaa haddaba hadiyaduu ku qaaday ninka la yidhaahdaa salamta bwaqc radi allahu canhu wa nabiguna calayh salaatu wasalaam gaadiidna waa ku orotamay lugna isaga iyo caaisho waa orotameen waana way ka badisay markii dambe iyo hilibka yaratani uu ka beriyey muddo kadib markaasuu wuxuu yihi tilka bitilka waagii adiga badisa soo garan maysid adna horta makaa badiye maanta marka musaabaqada oradka waa lagu tartamaa dhagxantana waa sheegnay waxyaabaha murqaha dhisaya gaadiidkiina waa lagu tartamaa hadda haddaba hadda kuwii aan la haynin gaadiidka kale wixii dagaal wax ka qabanaya waa lagu tartami karaa diyaaradaa lagu tartami karaa iyo wixii lamida ah fuqahada shaaficiyadu waxay yidhaahdeen qaacidadu wax kasta oo dagaalka wax ka anfacaya tartankiisu waa bannaanyah markaase waxay yidhaahdeen saamigii waxaa lamida warmaha waxaa lamida bay yidhaahdeen dhagxanta waaweyn tuuritaankeeda inaad dhagaxa wax toogan karto dhagaxna waa lagu toog baran karaa waxay yidhaahdeen waxaa kaloo lagu toog baran karaa sawaariikhdu xilligay bilaabatay sawaariikhdii wakhtigaa jirtay asalka u ledan sawaariikhdan la tuurayo asal waxaa u ahayd bahal la yihahda alminjariiq bay ka soo bilaabatay minjariiqdu waxaa weeye bahal geeda waaweyn baa la isku rakibayaa dhulkaa salka loo saara loogu samaynayaa waa lasoo madaxa horena wax weel ahaana loogu samaynayaa waa la soo leexinayaa dhagxan iyo dab ololayaa laga buuxinayaa si xoogaa loo sii dayn hadda markay iswareejiso dhufayskii xagga shiya reerihii guryahooday dusha dabkii ka saari guryo cawsaaba la degan yahay cawskii dab ololaya korka markuu kaga dhaco saxaafadii o dhan dab inuu isqabsado maaha alminjaniiq baa la yidhahdaa xajaaj waagu kacbada abdisuwayr soo weerare uu gubayey alminjaniiq buu isticmaalaya dabkii la tuurayahay markii hore dhagax weyn intii la tuuro gurigii in la dumiyo dab intii lagu tuuro meeshiiba dab inuu ka kaco saasay ku soo bilaabatay qadiyadan madaafiicdan iyo waxaan la tuurayaad aragteen tii unbaa marbe aadamuhu fikrad ku daray markii dambena waxaan qarxaya la keenay walow sixadeeda aanan hubin waxaa la yidhaahdaa xabadacda xilligii aw aakhirtii wakhtigii cali bay bilaabatay bugta rasaasta iyo baaruudda qaraxda markaase waxay yidhahdeen caliba wuxuu yidhi alaana batalat ishajaacatu maantay geesinimo dhimatay u dhammaatay waa inan halkaa isaga jirun baabuu ku diliba geesinimo waxay ahayd markii seebta intaad la baxda soo soco soo soco lays yidhaahdo taasaa xilintiiyo geesinimo lagu ogaan jiray haddaba intuu godgaloo meel geed madaxa saaro bafkaasi waxay tahay naftu way bixi marka la yidhaahdo ninka cabeer nuguli ma fadhii karo ninka beerka nugul naftu way bixi marka la yidhaahdo ma fadhii karo kumana xidhna inuu dagaal galee hadda hahiraa cabsi hadday timaado ninka fulaygaa markaaba waa dareemi wejigiisi iyo yusaaquuna ila lmowti buu noqono yanduruuna ilayka nadara almaqshiya calayhi min almowti inuu dhimanayuunbaa halkan usoo istaagay calaa calafmu bilaahi markaas marka waxaa la rabaa adugu dagaalkoodan ku jirin aad nin tababaran noqoto marka way asaxaysaa musaabaqada waxyaabaha wixii lagu tartamaba shuruudii laba arrimood buu ka sheegay idaa kaana dii tartan orotan meel loo oratamayo waxay yidhaahdeen idaa kaanat ilmasaafatu macluumatan haddii masaafada la garanayo markii uu orotan yahay xaggeen laga bilaabi waa in la yaqaano halkee baa lagu dhammaynna waa in la yaqaano waa in la yaqaano haddii la yahay yaa hor gaadhay hadday tahayna waa isku mar in la damaanad qaada inay bilaabaan waxaan lagu tartamayaay wax mid waliba badin kara waa inuu noqdaa marka meeshii la gaaro intaa in laeg haddii la kala horeeyo baa la kala bediye waa in la yaqaanaa ma madaxa waxaa la yidhaha fardaha iyo geela haddii lagu tartamaya way kala duwaan fuqahadeennu waxay yidhahdeen geela garabka kii garabka horeeyaa badiyey sababtoo markuu ordaya madaxa kor buu u qaadaa madaxa kii madax horeeya lama dhihi karo fardaha laakiin waxay yidhahdeen madaxooda weeye waayo markay ordayaan saasay isu kala bixiyaan kii madax horeeya meesha marka la gaarayo ayaa badiyey sidaa ba hadda la yaraa soomaa shuruudulmusaabaqadii fuqahadeennu dejiyeen ba hadda fardaha iyo waxaan ugu tartansiiyaan waxaa hadda ku soo kordhay oo keliya isku mar inay bilaabaan inayna qasab ahaynoo qof waliba inta daqiiqe uu ku tegey iyo sakana uu ku tegey baa la ogaan oo qof walba waxbaa ku xidhan ama iga hor bilow amaan kaa hor bilaabo ama iga hor tag amaan kaa hor tago keliya inta daqiiqeed ku tagtay mararka qaarkood iyo sakanaad ku tagtay mar haddii mud sida sabab waktiga ama gaaritaanka waa in la garanaya saan muran hadhu u dhalanin musaabaqadu marka laba qaybood wey imaa biciwadin wa imaa bikayri ciwadin in wax la kala qaadanayo iyo tartan bilaash inuu iska yahay oo lagula laga baxayo kan bilaashkaa waa jaa-izun waa bannaan yahay itifaaqan qowlan waaxidan dhibba ma lahaba kan lacagta la qaadanayo saddex suuruu noqon karaa saddexda suuro in ay cidda tartamaysa cid ka baxsani xoolaha bixiso ama dawlad ha noqoto ama hay-ad ha noqoto ama shaksi kale ha noqdee oo dadkan tartamaya aynan waxba lacag bixinin laakiin xoolo la bixiyey bay u tartamayaan taasina bilaa khilaafin bayna ahli اlcilmi way bannaan tahay waxaa labaadoo banaan itifaaqan dadka tartamayaa mid kamidii hadduu bixiya xoolaha oo isaguna tartanka ku jiro uu yidhaahdo haddaan tartamana xoolahaygiibaa qaadan haddii layga badiyana haddii ciddii iga badisaa qaadan laakiin haddii xoolaha laysku dardaro oo la yidhaahdo qaaraan baynu isku dari hadba keeni badiyaa waxaa dhan wada qaadan masaladaa weeye masalada waxoogay muranka iyo khilaafku ka yimid taasuu tilmaamo oo yukhriju lciwada waxaa bixinaya buu ihi lmutasaabiqayni labada tartamaysa midkood xataa idaa sabaqa haddii uu badiyo istaradahu wuu soo ceshan wain subiqa haddii laga badiyana akhadahu waxaa qaadanaya saaxibuhu saaxiibkii saaxibuhu saaxibun lahu saaxiib uu isagu leeyahay oo ka badiyey baa qaadanaya xaaladdaa khilaafkama jiro haddiise wa in akhrajaahu labaduba xoolo ay bixiyaan macan wada jir lam yajuz ma banaana waa jamhuurtu sida ay qabaan ilaa an yudkhila inay geliyaan baynahumaa dhexdooda muxallilan qof xalaaleeya fain sabaqa haddii uu badiyo akhadal ciwada buu qaadan bedelkii loo tartamayey in subiqa haddii laga badiyana lam yaqram waxba dandhabi maayo bixin maayo wuxuu leeyahy labada dhinacee tartamayey inta tartamaysa inay wax wada bixiyaan lama ogola laakiin hadday dhowr qayboodii lacag bixiyaan waa inay ku jiraan qolo aan waxba bixin qoladaasina maxlalnimadeedu waa inaanay noqonin qolo mar walba iyagu laga badinayo ee qolo badin kara waa inay noqdaan gaadiidkoodii iyo tartankooda ay ku gelayaan qolo dadka la siman waa inay noqdaan arrintaa jamhuurta fuqahada ayaa qaba waxayna u deliishadeen xadiid nabiga laga wariyey sala allahu alayh alih wasalam xadiidkaasaa nabigu wuxuu leeyahy xadiid abi hurayra laga wariyey weeyo sunanka abu daawud iyo keyrkiie ninkii faras laba faras kala dhexgeliya waxay leeyihin laba farasoo waxbixiyey ninkii faras ku dhex dara aynan aynan dhici ay dhici karto inuu badiyo ay dhici karto lam yuman an yasbiqa aan aamin laga hayn isagoo intuu badiyo wixii inuu qaato falaa bas dhib maleh laakiin ninkii faras ku soo dara isagu aamin laga yahay wa huwa aaminu an yasbiqa inuu badiyo aamin baa laga yahay isaga kolla isagu rajo ma qabo laakiin maxlal wey fa huwa qimaaru waa qamaar iyo ficil xaaraana wey halkaasaa waxaanu tilmaami waxaa kaa soo gelaya baabulmusaabaqa markaad marayso lafdi maysar baad arki lafdulqimaar baad arki lafdurihaan baad arki lafdu sibaaq sabaaq iyo musaabaqa arki erayadaa waa eraya isku yarma xaaladan labada dhinacba lacagta ay bixinayaan laga yaaba midkood inuu wada qaato sibay u shabbahdaa bay leeyihiin qamaarkii oo qamaarka markaa la ciyaarayo labada qofba lacag bay dhigaan sooma hal midbaa marka labadii lacagoodba isku qaata kii badiya taasay shabbahaysaabay leeyihiin meesha waa in lagu soo daraa nimaan waxba bixinin ama labadan qola midkooduu bixiyaa laakiin jamhuurta xadiidka ay daliishadeeni waa xadiid daciif oo waxaa la keliyoobay baa la yidhaahdaa in saciid ibni bashiir la yidhaahdo oo dacfi ku jira xifdigiisa saa darteed bay culimmada qaar ka mid oo laleeyahay fuqahadii taabiciintu way u badan yihiin ay yidhaahdeen shardigaa waxba kama jiro ee labada qofba lacag intay isku daraan hadba kii badiya wuu qaadan karaa waayo xadiidkanna ma asixin axaadiidtii musaabaqada guud ka sheekaysana shardigaa ma xirin jamiicil xaalaad bay camimaysaa madabka waxaa aada ugu doodaya ibnulqayim kitaabkiisa alfuruusiya la yidhaahdo alfuruusiyaba wuxuu ka qoray inaad nin dagaalyahana noqoto tababaran kitaab dhowr boqoloo beeja wuxuu kaga hadlayaa say salafku muslimiintu samayn jireen nusuusu ku soo aroortay aaaarta ku timid qaabka loo tababarto qaabka loo baahan yahay qofka isagoo guriga jooga laakiin hadday noqotona dee diinnan ku yar xirnahay ee wadaadka ninka ka qabto hadday noqoto wax iska dhib badan weyo mogta marka jirjilayca badan lama ogola mualifku wuxuusan ka hadlin munaadalada shuruudeedii buusan ka hadlin munaadarada shuruudeeduna asal iyo cumuum ahaan waxay u la tahay guud ahaan musaabaqada oo iyada waxay leeyihiin markii wax la tooganayo waa in la yaqaano waxa la tooganaya meesha uu yaallo iyo goobta laga soo tooganayo inta jeeree qof walba gami karana waa in la ogaaday mise xabadood ama fallaarood baa lagu ogolyahay imise jeer haddaad la heshaad guulaysatay ood badisay waa in lagu ogolyahay waa in la ogyahay dadku waa inay u sinaadaan goobta laga ganayo waxa la ganayo inta jeeree la ganayo inta jeeree haddii lala helo la badinayo dadku waa inay arrintaa u sinaadaan intaa imisaa la qaadanayaa xoolaha la qaadanaya waa imisa iyadana waa in la yaqaana wuxoo dhan wuxuu ku soo ururiyey wa sifatu lmunaadalati macluumatun macluumatan la yaqaano ereygaasuu ku soo ururiyey waxaan kusoo gabagabaynaynaa ugu dambaysa aadaab baa jirta markii sidaa loo tartamayo gaar ahaan fardaha dadku sidiisaba meel haddii wax la sheego munaasabad kastaba ha jirtee musuq maasuqu qaar baa ka shaqayn kara musuq maasuq nabigu alay markaa arrin buu ka digay marka wuxuu ihi laa jalaba walaa janaba fi rihaani tartankaa marka la gelaye xoola loo tartamayo laa jalaba lama ogola walaa janabana lama ogola laa janaba waxaa weeye ninku inuu nin soo kiraysto ama dad kiraysta wadada lagu tartamaya taagan oo faraskiisa ku qaylya si waad ugu ordo lama ogola laa jalaba siyaaxa in lagu qayliya faraskii oo dad u kiraysta igu qayliya aada ha u ordee lama ogoloo musuq maasuq tartankii la geliyey wey waxaa kaloon laogolayn bay dhaheen walaa janaba faras faras lagu garab wadaan la ogolayn mid buu garab wadaa kani markuu daalu kan kaga wareegayaa halkiibuu kasii soconayaa iyadana lama ogola faraska tartanka ku bilowday inaad ku dhammayso wey wareedha faraskan igu garabwadoo culayska kan markuu daalo faras baa igu garab xidhanoo intaa garab ordaya kan markuu daalaan kan kaga wareegiyoo sii daynoo kana horay usii wadi lama ogola iyadana halkaa faras baad ku tartami kartaa shuruuda cumuuman waxaa weeye wax kastaoo khiyaamo iyo musuq maasuqa oon abiici ahayn lama ogola taasay ka qaateen hadda nimanka tartamada hogaamiya inuusan qofku waxyaabaha nashaadka sameeya soo isticmaaline erbaduusan isku soo dhufanine waxaan soo samaynine darooga soo qaadanini waxaan bannaanayn wax kastoo musaabaqo ah oo waxa tababarka iyo jirka dhisitaankiisa iyo dagaal waxba ka taraynin fuqahadeena shaaficiyadu qaybay magacaabeen soo shaaficiye maydan ahayn shaaficiyadu waxay yidhaahdeen waxyaabaha in lagu tartamo aan bannaanayn waxaa ka mida shaxday yidhaahdeen shaxda iyo jarta la dhigo tartan xoolaa lagu kala qaata inay noqoto ma bannaana iska badaa dambas wejiga laysu mariye de haxdii haddii saa la yihi haxdiiya turubku wax isma dhaawaan sooma waxaa kaloo yidhaahdeen banoonigana banoonigu hadda ma soo bilaaban ogow kuratu sawlajaan baad kutubta fiqiga shaaficida ku arki kubaddan la tuurayana tartankeedu bade banooni la tuuray ishu buu kaa ridiye waxay la mid yahay dheen faniinkii nabigu reebe calas salaam oo uu yidhi ishana wuu tuuraa erigna waa jebiyaa walaa yankaw caduwan cadowna hama yeelo hadda nin gaal ah la dagaalamaysa faniin maa kula dagaalami banoonaysa dagaal ma loo aadaa waxyaabahaasoo dhani asal ahaan ma banaana waxay isku qabsadeen dabaashu ag dhinacay raaci dabaashu dhinacay raaci fuqahada shaaficiyadu waxay u badan yihiin dabaali tartan ma gasho waayo ninkan buu biyaha buu dhacdhac kaga siinayaa gacmahee nin dagaal wax qaban kara maaha laakiin mutaakhiriintoodii baa quusitaankan biyuhu markuu bilowday iyo badihii in lagu dagaalamo bay quusitaanka soo reebeen ninkii quusitaanka aada u baranaya oo dagaal buu wax ka tari karaa bay yidhaahdeen inuu ninkii isagoo hubkiisii wata inta uu quuso xaggaa biyaha ka baxo biyaha dhexdooda ku dagaalamo oo wax indhaha intuu xirto biyaha dhexdooda indhaha ku kala qaado wax ka fiiriyo waayahay bilaabatay markaasooy soo badanaysa fuqahada shaaficiyada mutaakhiriinta madhabku waa isa soo bedelayeen waxay dhaheen biyaha quusitaanka dabaash hadduu dagaal wax ka taraya markii dambe saasay ku soo ururiyeen raggii fuqahadii u dambeeyey xawaashida iyo iska lahaa hadday dagaal dabaali wax ka tarayso tartan waa lagu geli karaa haddayna waxba ka taraynina waba ka tarayni waxay dhaheen waxyaabahan maalaa yacniga iskaga jimicsan maahane xoola in lagu qaato oo tartan lagu gala ma banaana halkaasna cashirkii caawa ayaynu ku daynaya su-aalihiinni jawaanka ahaye waxaan ka gaaraan arki qofkani wuxuu leeyahay salaan kadib dadka waxay inta badan isku khilaafaan tiirarka masjidka marka diinta islaamka maxay ka qabtaa salaadaha tiirasha dhexooda lagu tukado nabigeennaa ka hadlay calayhi salaatu wasalaam oo anas iyo qayrkii waxay leeyihiin waa naloo diidi jiray tiirasha safafka kala goynaya dhexdooda aan ku tukanno asalkuna waa safku inuu xiriiro weeye waxaa tiirasha dhexooda loo diidan yahay mararka qaarkood laakiin hadday daruuro timaaddo oo meel kaloo la istaagan la waayay insha allahu tacaala min baabi daruura dhib ma laha saas darteed intaad heli kara heli karta meelo kale oo aad ku kala tukataan waxba tiirasha iska daaya qofkan labaadi wuxuu leeyahay anigoo yar baa ilkuhu iga daateen ama iga duleeshameen waana la ii buuxiyey mana garanaya waxa lagu buuxiyey ilkahayga kaley og yihiin macnaa waxa la buuxiye ilkaa lagu rakibay bay og tahay cibaadadeeda waxbay ugu dhamaysaa maya asalku haddii laf la geliyana xalabeennu ka soo hadallayo lafuhu kuma nijaasoobaan fii asaxi aqwaali xataa hadduu bakti ahaa ma nijaasoobaan haddii wax kaliya caagag iyo wax laysku kabay ahaana asalku tahaarada weeye insha allahu tacala waxba dhihi maayaan waxay dhashay wiil wuxuu jiraa sagaal bilood hadda ma karaa caqiiqadii haddii caqiiqadii aan u diro wadan kale ka waran waa laba masalo ma ka qali karaa haa xaq wakhtigiisi waa soo dhaafay laakiin waa rahan lagugu leeyahayoo xaq sunnoo kugu maqan weeye ama qaar culimmadu waa waajib ay qabaan inta uu ka qaangaaraya adaa lagaa rabaa haddii uu qaangaarana adiga markaa waa kaa wareegaysaa isagaa markaa laga doonayaa sidaynu xalay soo marnay meel kale ma loo diri karaa haa udxiyada xukunkeedun bay la mid tahay xataa waddan kale haddii loo diraya asalkeeda iyo udxiyada toona asalku wax dhibaato ah ma laha haddii aan ku tukado mare aan daahir ahayn oo markaan tukada aan ogaado maxaan samaynayaa haddii wakhtigii salaaddu uu joogo weli cumuuman mid ogaada xadiidka almusii fii salaatii wuxuu tilmaamayaa haddii aada salaadii si khalada ah u tukato oo aada wakhtigii oo joogo ogaato inaad soo celisaa lagaa rabaa wakhtigii haddii uu baxay oo dhammaadayna salaadihii waxba lagaama rabo waayo nabigu salaadii joogtay buu yii jic fasalli fa inaka lam tusalli isna inuu saxay buu isu haystay kuwii hore laakiin soo celi ma dhihi nabigu sala allahu alayh alih wasalam waxaan shukaansadaa buu ihi gabadh muddo sideed bilood ah waxaan shukaansaday gabadh muddo sideed biloodah kadibna waxay noqotay qof dabeecad xun markaan ogaadayna waan fasaxay markaan isfahmi weynay ma ku dambaabayaa in haddii qofkii dabeecad ahaan aad ka baqday dhibaato aada fasaxday laguma dambaabo dambaaboo nabigay ka sugan tahay fadfar bidaati diini waalkhuluqi gabadh markaad guursanaysa nin markii la guursanayana marka man tardawna diinahu wa baa layidhi laakiin waxay ku dambaabi baan kuu sheegi shukaansigaa iyo sheekaysiga hasaawaha intaa tirada badan ee maalin kastaba fiiri fiiri laleeyahay ee dhaqan soomaaligaa baan diin ahaan bannaanayn ilmo dhashay asagoo meyd ah wan ma laga qalayaa maya xale baan ka soo hadalay masaladaas haddii uu meyd ku dhasha laguma lahan laakiin hadduu nolol ku dhasho toddobada ka hor dhinto fii madhabi shaaficiyati waa sunno inaad ka gowracdo dad ayaa dad ayaa ku tukada safka gadaashiis asagoo ah keligii nabiguna sal l alay slam wuxuu yihi laa salaata liman sallaa khalfa saf waxaan u limunfaridin khalfa safi waa xadiidka dadkaa maxaad ku dhihi lahaydeen asalku waxaa weeye qofku hadduu jamaacada yimaado safka meesha ka bannaan waa inuu buuxiyo galaa hadduu safkii oo meel ka bannaan tahay buuxin waayo qofkaa wuu dambaabayaa nabigana calayh salaatu wasalaam waa kii lahaa man wasala safan wasalahu allah waman qataca safan qaacahu allah qofkii saf banaan xiriiriyee buuxiyaay allaha xiriiriyo qofkii safka gooyo ama buuxin waaya ama isaga baxa cudurdaar la-aanna allaha gooyo marka arrintaas arrin culusoo halisa wey imaamu siyuuti risaaladiisa xaawi falfataawi ku jirta ee la yidhaahdo bastulkaf fii itmaami saf isagu wuxuu leeyahay haddii safkii booska aada buuxin weydo waxaan ku ijtihaadayaa buu leeyahay walow daakiradaydu wakti hore igu dambaysay haddayna i wadaakiratu khawaanatun baa la yidhahdaaye aan moodayay inuu lahaa la musbaq ilayh dhowr masalow in ay ka mid ahayd wixii iga horreeyey ma arag laakiin dembigaan gaalgashay salaadii saxad wa casaa qaacidadeedii bay qaadanaysaa buu leeyahayo ajirkii jamaacada heli mayse haddiise qofkii safafu ka wada buxsamaan meeluu istaagayo safuu galana waayo qof ma soo jiidanayaa maya xadiidka falyajtadib axadan ma asixin xadii daciifa weeye